رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan meeshan ka bilaabaynaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo muntaqa alakhbaar ama almuntaqa fi alaxkaam alsharciya min kalaami sayid albariya muntaqa alakhbaarna waa la yidhaahdaa kitaabka waxaa iska leh alimaam cabdusalaam ibn cabdillah ibn abi lqasim ibn taymiyat alxarani abulbarakaat baa la yidhaahdaa kunyadiisa majdudiinna waa lagu laqab bay u tahay waa lagu talqiibiyaa majdudiin abulbarakaat Eh, wuxuu awow u yahay shaykhulislaam axmed ibn cabdilxaliim ibnu taymiya awowgiis wey xagga aabe saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa oo caan uu ku yahay ibnu taymiyat aljad si loo kala saaro isagiyo wiilku awowga u yahay oo isagoo ku caanbaxay ibnu taymiya labadooda marka la kala saarayo awowga ayaa waxaa la raaciyaa jad la raaciyaa markaasa waxaa la yidhahdaa ibnu taymiyat ljad baa la yidhahdaa ibnu taymiya aljad waa kii awowgaha macnaha qoys waxay ahaayeen eh, caan ku ah cilmiga culimo fara badanna ay ka soo baxeen alimaam abulbarakaat majdudiin cabdisalaam ibn cabdillaah alxaraani wuxuu ahaa culimmada caanka ah meesha xaraan la yidhahdo ku dhashay kadibna wuu ka wareegay dhalashadiisu waxay ku aadan tahay shan boqol iyo sagaashan markay taariikhdu ahayd hijriga ayuu dhashay xaraan buuna ku dhashay kadibna meelo fara badan buu wuxuu aaday barashada ama cilmi siyaasi ama barashada cilmiga nin wuxuu ahaa aad iyo aad aqoon dheeraada u leh khaasatan cilmiga fiqiga jamaaludiin bin malik ninka iska leh alfiyada ama khulaasada iska leh ee muxuu ahaay loo yaqaan alfiyat bin malik jamaaludiin baa la dhihi jiray ibnu malik ayaa wuxuu dhihi jiray uliina lishayki almajdi alfiqhu kama uliina lidawuuda alxadiidu yani majdudiin waxaa loo fudud waxaa loo jilciyey buu dhihi jiray fiqhiga sida nebi daawuud loogu jilciyey birta ila sida qur-aankuu sheegay birta ayuu allah tabaaraka wa u jilciyey nebi daawuud sidaasoo kaleu leeyahay imaamkanna waxaa ilaahay u jilciyey cilmiga fiqhiga culimo fara badan baa aad u ammaantay ibnu jawsi wuxuu leeyahay maxamuxidiin ah, ibnu jawsi waa mid kale ee wuxuu leeyahay ninkaasi baqhdaad markuu joogay nin la mida nalama joogin buu leeyahay alimaamu dahabi alxaafid adahabi wuxuu leeyahay isagana wuxuu ahaa nin macduumu nadiir fii zamaanihi wakhtigiisii nin la mida ma jirin buu lahaa yuu leeyahay macnaha oo xagga fiqiga khaasatan iyo usuulkiisa iyo xadiidka iyo macaanidiisa iyo nin gacan dheer kule buu ahaa nin aada u dadaal badan buu ahaa sida lagu sheego wakhtigiisana aada uga faa'iidaysta oo cilmiga dalabkiisa aada uga ugu dadaalu ahaan jira abu cabdillahi ibnu lqayim waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya ninay walaalo ahaayeen oo cabdiraxmaan oo dhiiji ayaa ii warramay buu yidhi oo wuxuu yidhi awowganna wuxuu ka wadaa ninkan mu'alifka abulbarakaat buu ka wadaa wuxuu yidhi awowganna wuxuu ahaan jiray markuu musqusha galo oo waxaajo gudanayo wuxuu dhihi jiray iqra' fii hada alkitaab warfac sawtaka xataa asmac yani waxa weeyaan intaan xaajo gudanayo kitaabka akri codkana kor igu qaad yani aan dhegaysto isagu intaa yartee uu xaajada gudanayo ama kaajayo ama uu xaajada gudanayo buu diidan yahay wakhtigaa bilaash ku dhaafay marka inuu ka faaidaystu raba seebuu uga faaidaysta hadal looma ogolay akrina looma ogolo wuxuu rabaa marka dhegtiisu inay faa'iidaysato marka meeshaa kitaabka ku akriyo imaqashiin ah, xirsigiisaad ka garanaysaa wakhtiga siduu u ilaashan jiray natiijada uu ka dhalatayna waa taa iyadaa wey macnaha oo e, muxuu ahaay khayrkan faraha badan uu ka tegay waxaa la oofsaday e, caleyh raxmatullah taariikhdu markay ahayd lix boqol iyo konton iyo labadii hijiriga taqriiban lixdan iyo dhowr sanuu noolaa caleyh raxmatullah ninkaasaa marka iskale kitaabkan e, kitaabkuna wuxuu ku yahay oo mawduuciisu uu yahay sida uu tilmaami doono axaadiista fiqhiga loo deliishado leanna fiqhiga iyo kutubta fiqhiga waxa ku qorani waa yacni waa istimbaadkii culimmadu ay kala soo baxeen iyo fahamkii culimmada xaggay ka fahmeen qur'aanka iyo sunnada axaadiistan meesha ku qorani marka waa axaadiistii ay deliishadeen oo u deliishadeen fikiga ama ay qoreen ama ay sheegeen ama madaahibta ha noqdo culimmada madaahibta afarta iyo ardadooda ama ha noqdo culimo kale ha noqoto axaadiistani waa axaadiista la deliishado oo loo deliishado fikiga axaadiistaasuu marka ku keenay kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa alaxkaam alkubra ayuu kasoo ka soo gaabiyey kitaabkani marka waxaa la yidhahdaa fanniga noocaasa oo axaadiid alaxkaam loo yaqaano kutubta ugu waaweyn buu ka mid yahay axaadiista taqriiban ku taallaay ilaa taqriiban waa axaadiis eh, aad u tiro badan wa saddex goor buu ku labanlaamayaa buluuqulmaraam marka waa kitaab aad u weyn kitaab aad u weyn kitaabkani marka fannigaasuu ku saabsan yahay eh, hal cillo ama hal ceeb bay u sheegeen culimmadu sida uu tilmaamay ninka la yidhaahdo muxuu ahaay alimaam ibnu mulaqin kitaabkiisa badriga badrulmuniirka wuxuu yidhi kitaabkan waa kitaab aada u qiimo badan buu yidhi laakiin ceebtiisu waxa weeyaan buu yidhi imaamku ma uusan muxuu ahaayey axaadiista markuu sheegay oo uu u tiiriyey kutubtuu ka soo guuriyey axaadiista muusan xukumin buu yidhi oo sixadeeda iyo dacfigeeda leanna axaadiistu qaarna waa qaar saxiixaynka ku yaalla qaarna waxaa laga keenay sunanka qaar waxaa laga keenay masaaniid iyo macaajimta xadiista noocaasoo kale a ah marka waxay isugu dhex jirtaa wax sugan iyo waxaan sugnayn qayb sugan oo xasan iyo saxiixa ah oo la xujaysto iyo qayb daciif iyo wax ka hooseeya oo aan xujo geli karin marka wixii daciif iyo wixii ka hooseeya inuu caddeeyay ahayd marka wuxuu leeyahay ceebta kitaabku waa taasule macna ibnu mulaqin caleyh raxmat ullah markuu kitaabka ammaanay kadib oo u yidhi wa axkaamu alxaafid mufdidiin cabdisalaam ibnu taymiya almusama bilmuntaqa huwa kasmihi buui kitaabku magaciisa iyo isagu waa ismudaabaqaynayaan buui wamaa axsanahu buui hal qiimo badana buu kitaabku fiicana lowlaa iطlaaquhu fii kaiiri min alaxaadiid alcazwa ila ala'ima duuna ataxsiin watadciif buui haddayna jiri lahayn axaadiista intuu aimada u tiiriyo uun haddana uusan xukumaynin oo xukunkeeda ama daciif ama xasan ama saxiix uusan siinayn taa haddayna jiri lahayn buui kitaabku waa ficnaan laha saas maan marka cilladaa waa qabaa laakiin hadde wax weeyaan hadduu xadiiska kuu sheego masterka laga soo qaaday adigaa markaa dabagalan kara xadiisku ma sugan yahay mise ma sugnaa midda kale weeye axaadiista loo deliishado oo fuqahadu ay deliishadeen oo fiqiga loo deliishadaay Ah, qaybta aan sugnayn lafteeda ee daciifka ah madaahib baa deliishatay sidaas daraaddeed kutubta ka hadlaysa adilada fiqiga marka laga hadlaya waa in lagu keeno si ay u cadhaato ra'yigii ku dhisnaa iyo fiqigii ku dhisnaa inuu daciif yahay saas macana masalada markii maalan la yidhahdo madhabkaasi waa daciif dacfiga waxaa keenaya leanna daliilkay deliishadeen baa daciif marka daliilkooda waa in la helo inuu daciif yahay ina la ogaano sidaas arrintu ku kala caddaanaysa macna ayb kitaabku marka wuxuu ku habaysan yahay sida uu sheegi doono abwaabta fiqiga waana sidaas inta badan kutubta noocani oo axaadiisul axkaamka lagu ururiyey waxay timid marxalad dambe oo markii axaadiista la qoray kutubta maca sanadka wadatana lagu qoray oo la tadweeniyey markaa kadib baa waxaa yimid noocyo kale oo axaadiistii loo tasniifiyey ama loo ta'liifiyey waxaa ka mid a marka axaadiisul way dambaysay marka sidaas daraaddeed waxaa ka mid a dabeecaddooda inay sanadka jaraan kuma siinayo xadiidkani sanadkaasuu ku soo arooray oo ma dhahayo xadatanaa fulaan can fulaan can fulaan kuma siinayo waa jaraya laakiin markuu ku yidhahdo bukhaari baa wariyey sanadkii halkaa u raadsa tirmidi baa wariyey jaamiciisa u raadsa waay abu daawuud baa wariyey halkaa u raadsa laakiin kutubtan maadaama ikhtisaar ay ku salaysan tahay sanadka waa jaraya sanadka kuma siinaya laakiin wuxuu ku siinayaa saxaabiga xadiidka nebiga ka wariyey sal lay wasalam waxaa kaloo uu u tiirinayaa xadiidkan kitaabka laga soo qaaday ee kutubta sanad kale ah kutubta asalka ah kutubta asaaniidda ku timid ah kutubta asalkaana waa u tiirinaya intaa way marka camalkooda qaar ka mida marka ragga kutubta qoray waxay ku darayaan inuu xadiidka kuu xukumo sida kitaabkii xoogaa ka hor aan soo dhammaynoo kale buluuqulmaraam xaafid ibn xajar caleyh ullah maa min xadiid fi lkhaalib ilaa wuu xukumaya soo ma marka sinaacadaas iyo faa'iidadaas siyaadada ah kutubta qaarna way leeyihiin qaarna ma leha kani marka maleha male oo imaamku qaybtaa iyada ah wax badan muusa ku dara qaala alimaam waa kitaabkii marka sidanu sheekhu ku bilaabay muqadimo yaroo gaaban buu u sameeyey qaala alimaam abulbarakaat cabdusalaam ibn cabdillaah ibn abiqaasim ibn muxamed ibn taymiyat alxaraani qadasa allahu ruuxahu wa nawara dariixahu qaal alxamdu lilah aladi lam yatakid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulk alxamdu mahad iyo ammaan dhammaanteed lilaahi ilahay baa iska leh aladii allahaasoo lam yatakid aan yeelanin waladan ilmo yeelanin walam yakun uusanna ahaanin lahu isaga uusan u ahaanin shariikun mid la wadaaga filmulki boqortooyada dhexdeeda la wadaaga oo wa khalaqa abuuray allahaasoo khalaqa abuuray kulla shayin wax kasta kulla shayin wax kasta abuuray oo faqadarahu shaygaasi sargooyey taqdiiran sargoyn allah tabaaraka wa tacaala <clears throat> inuu u mahad celiyo ayuu ku bilaabay mualifku kitaabkiisa yani waxa weeyaan bacda albasmala ilaahay mahad celintiisa in lagu bilaabo waxaa lagaga dayanayaa qur'aanka kariimka saas man iqtidaa'an bikitaab illahi tabaaraka wa tacala lannu bacda bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi buu ku bilowdaa waxaa kaloo jirta axaadiis soo aroortay oo tilmaamaysa wax kasta oon xamdiga lagu bilaabanin inuusan barako lahaynoo daba go-ay laakiin axaadiistaasi cala araajix waa axaadiis daciifa ma sugna alxamdu lilaahi aladii lam yatakid walada alla wuxuu ku sifeeyey marka inuusan ilmo lahayn salbiya sidaasayna qur-aanka ugu soo aroortay inuusan allah tabaaraka wa tacala usan ilmo lahayn leanna ilmo la yeeshaa waa naqs min sifaati naqsi bay ka mid tahay fii xaqi alrab allah tabaaraka wa tacala marka loo fiiriyo ilmo yeelashadiisu waxay kutusaysaa baahi laakiin fii xaqi almakhluuq khaasatan bini aadamka ilmo yeelashadiisu sifatu kamaal weye fii xaqihi oo markii ruuxa ilmaha le iyo midkaan ilmahala in laysu fiiriyo ilmaha mid kale baa kaamil ah sooma marka waa sifatu madxin ibni aadamka marka la fiiriyo makhluuq lianna asalkiisa waxay tahay naqsi ah sooma laakiin allah tabaaraka wa tacala maadaama uu kaamil yahay ilmo in loo tiiriyo waa nooc ceebayn iyo meel kaga dhaca iyo cay ah ayb walam yakun lahu shariikun fi lmulki boqortooyadiisana cidina lama wadaagto oo cid la wadaagta ma leh wakadalika lam yakun lahu shariikun fi uluhiyatihi wa cibaadatihi wakadalika fi asmaa'ihi wa sifaatihi tabaaraka wa tacala wa khalaqa alla wuu abuuray kula shayin wax kastuu abuuray oo makhluuqaadka ah faqadarahu taqdiiran qadarid buu qadaray kama fii suurati alfurqaan rabbi tabaaraka wa uu ku sheegay khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiiraa taqdiirka waxaa la yidhaahdaa waa shayga jaangoyntiisa iyo qiyaastiisa in la gooyo oo la sarjaro ayaa la yidhahdaa macana wa sala allahu allaha ammaano calaa muxamedin muxamed korkiisa annabiyi ee nebiga ahaa kii loo waramay ahaa alummiyi een waxba qori jirin waxna akhri jirin almursali ee la diray ilannaasi dadkoo dhan loo diray ilannaasi dadka xaggooda loo diray kaafatan dhammaan xalay bashiiran baa la diray xaal uu yahay mid bishaaraynaya oo u bishaaraynaya intii rumaysee raacday wa nadiiran isagoo a ah mid digaya oo u digaya intii diidda oo amar diidda oo alla diidda iyo xuquuqdiisa kuwaana isagoo u digaya wa calaa aalihi nebiga aalkiisa korkoodana salliga rabbi ha ahaa wa saxbihi iyo saxaabadiisa wa sallama allaha nabadgeliyo tasliima nabadgelin kaiiran oo fara badan wuxuu ku xijiyey salliga nabiga sal ly waslam salligu culimmada qaarkood waxay ku tilmaamaan in badanoo ka mid ah alsalaatu min allah arraxma yidhaahdaa saas daraaddeed culimo badan waxay ku fasiraan wasala allaahu allaha u naxariisto macnahaana culimo badan baa qaba laakiin muxaqiqiinta qaar ka mid a ah waxay rajaxaan macnaha abulcaliyat iriyaaxi laga wariyo taabicigii jaliilka ahaa oo ah alsalaatu min allah alhanaa calaa cabdihi fi lmala'i laclaa inuu ilaahay ammaano oo addoonkiisa uu ku ammaano malaa'igta dhexooda iyo jamaacada sare ashraafta sare taasaa laga wada macnahaasaa fiican wa sala allahu calaa muxammadin marka waxa weeyaan allaha ammaano waay oo mala'a sare dhexdiisa allaha ku ammaano waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa nebi mid loo soo warramayoo xagga rabbi looga soo warramo haddana nebinimadiisu ummi buu ah ummiga waa man laa yaktub walaa yaqra' baa ummi la yidhaha mana akriyo mana qoro dadka intooda kale ruuxa haddii la yidhahdo mana akrin yaqaano waxna ma qori yaqaano waa sifatu naqsi laakiin nebi maxamed sal lla alay wasalam mana qori jirin mana akrin jirin isaga markii la yidhahdo sifatu kamaal bay isaga u tahay sababtu maxay tahay leanna waxa weeyaan asagoo waxna akhriyin waxna qorin buu wuxuu la yimid qur'aanka taasi marka maxay ku tusi inuu qur'aanku ahaa mucjiz isagana in xagga alla looga keenay waxay meesha ka saaraysaa isagaa soo qortay oo la yimid ama wuu soo akhriyoo meeluu ka keenay de maba ah, waxna ma akhrin jirin waad ogtihin waxna ma qori jirinoo waad ogtihiin waxaan idinkii oo dhanna aad la imaan weydeenna wuu la yimid macnaheedu waxa way xagga rabbigu ka yimid saas way macana marka alummiyi saasaa laga wadaayo waa ammaan sifatu ammaan bay nebiga u tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh almursali ila annaasi kaafa yacni nebiga iyo mursalka iyo farqiga u dhexeeyay macnuhu maxay kale yihiin iyo tafaasiisheeda hadda ma gelayn aalka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa fiican baa la yidhaahdaa in atbaacdiisa la yidhahda saasaa fiican aalkiisa in lagu fasiro dadka raacay ee rumeeye dariiqiisa maroo dhan aalkiisa waay macno ka khaasanna way ku timaadaayo aalka in la yidhaahdo qaraabadiisa macnahana way ku timaadaa laakiin macnaha gudaha weyn baa fiicano si qaraabaduna usoo gasho aalu nabiyi hum atbaacuhu ducadu si ay u camimto ummaddoo dhan u wada gaadho wa saxbihi baa laga dambaysiiyey markaa waxay noqonaysaa aalka haddii la yidhaahdo waxaa laga wadaa ummadoo dhan atbaacdiisa raacday baa laga wadaa saxaabada gadaal laga sheegay waxay noqonaysaa min baab dikri alkhaasi bacda alcaam lilihtimaam wey markaas yani waxa weye eh, aalkana way galeen saxaabadu gooni in loo sheegayna mudnaa khaasaa la siinaya leanna khaasadii ummadda wey saxaabada nebigu sal lay sl intaa kadib markuu ka baxay wuxuu yihi haada fa haada kani kitaabun kitaab wa ah, oo yashtamilu kulansanaya calaa jumlatin jumlo ah oo min alaxaadiii axaadiistii ka mida jumlo waa majmuuca wey macna oo min alaxaadiii ka mida axaadiistii annabawiyati ee nebiga loo jeeriyey loo nisbeeyey nebiga allatii axaadiistaasoo tarjicu noqonayso ay noqonayso dheh usuulul axkaami axkaamta adiladeedu ay u noqonaysa ilayha iyada xaggeeda ay u noqonayso kelimatu usuul hunaa almaqsuudu biha aladila wey macna saas wey macna waxaan meesh kitaabkan kulansanayaa buu wuxuu kulansanayaa oo ururinayaa qayb ka mida axaadiistii nebiga sal alay slam oo ah axaadiista axkaamta adiladeedu ay u noqoto ah, tarjic usuul laxkaam ileh axkaamta adilada loo cuskado ee loo deliishado axaadiista ay u noqoto axaadiistaas qayb ka mid a ayuu kitaabkani kulansanaya meesha wuxuu inoo sheegay inuusan axaadiista noocaasi macnahaasoo dhan uusan ku wada ururinin meesha saas manaa laakiin qayb ka mid jumla minha ayuu meesha ku qoray wayactamidu taasoo allatii taasoo tarjicu ay noqonayso usuulul axkaami axkaamta adiladeedu ilayha xaggeeda ayuu noqonayso oo wayactamidu ay cuskadaan culamaau ahli lislaami islaamka ehelkiisa culimadiisuna calayhaa korkeeda ay cuskadaan culimmada islaamkuna markay daliil doonayaan waa axaadiista ay cuskadaan axaadiistan kitaab ku keenayo xataa kuwa daciifka ah dee culimon baa cuskatay sooma isaguna markuu cuskanayo waa isla qumayaho waa la saxsayn saas man marka xadiiska hadduuba daciifaya maxaa kitaabta loogu qoray dee rag baa wata oo uusan daciif la ahayn marka waa in la yidhaahdo abu xaniifa xadiiskaasuu cuskaday xadiiskuse waa daciif wabitaali masaladuu ka qaatayna waa daciif saas man saas daraaddeed culimmadaa cuskatay axaadiistaas ama cuskashadoodu ha noqoto oo xadiisku ha sugnaado dilaaladiisuna ha noqoto ama cuskashada uu cuskaday ha noqoto mid daciif lidacfi alxadiid aw lidacfi alistidlaal labada way socon laakiin xadiiska waa la cuskaday intaqaytuhaa buu sheekhu yidhi intaqaytuha waan soo doortay oo waan soo xushay axaadiistaas min min saxiixay lbukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim labadooda saxiix baan ka soo doortay buu yidhi intiqaaga waxaa la yidhahdaa bimacna alikhtiyaar markaad soo xulato ood qayb ka soo qaadato qaybna ka timaado ayaa la yidhahda marka wuxuu leeyahy axaadiistani waxaan ka soo xushay oon ka soo doorto oon kala soo baxay bukhaari iyo muslim labadooda saxiix labadooda kitaab kitaabka saxiix lbukhaari yani waxa weeyaan waa waa la yaqaanaa imaamkuna waa abu cabdillahi moxamed ibnu saciid albukhaari wa wuxuu dhintay eh, laba boqol iyo konton iyo lixdii hijri caleyhi raxmat ullah muslimna kitaabkiisa isagana waa kitaabka saxiixa ah isaguna eh, bukhaari baa sheekh u ahaa wax yarna wuu ka dambeeyey laba boqol iyo lixdan iyo kowgiibu isaguna dhintay yar bay kala dambeeyeen dhimashadooda wa musnadi alimaam axmed ibni xambal waxaa socota waxaan ka soo doortay oon ka soo xushay axaadiistan bukhaari iyo muslim labadooda saxiix iyo wa musnadi limaami imaamkii musnadkiis axmed ibni xambal ah axmed ibni xambal musnadkiisa isagana waxa wy musnadka caanka la yaqaane masaaniidaba ugu caansan axmed ibnu xambal imaamu ahlisunna waljamaca wuxuu dhintay laba boqol afartan iyo kowgii calayhi raxmat ullah musnadkiisuna waa ashhar lmasaaniid baa la yidhahda waxaa la yidhahdaa sidoo kale waa ajmacu lmasaaniid kutubta masaaniidda la yidhahdo kutub lmasaaniid kitaabka ugu caansan wa jaamici abi ciisa abi ciise jaami ciise iyo wa jaamica abi ciisa abu ciise jaamiciisa atirmidiy abi ciisihi atirmidiy ah tirmid meesha la yidhahdo loo tiiriyo wey maana ayb magaciisa waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan abu ciisa ibnu muxamed ibnu ciisa ibnu sawrat atirmidi saas wey maana tarmadi iyo tirmidi iyo turmidi inta wadan ah sad waa muthal baa la yidhahdaa maana muthal waaye saddexda waa la xarakayn karaa waana magaalo weyn loo tiiriyo maana jaamiciisaasi marka waa kitaabka caanka ku ah sunanu tirmidi jaamicu tirmidina waa la ydhaha culimmada qaarkoodoo ku tilmaamay saxiixu jaamici tirmidina sax maaha yani kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaa saxiixu jaamici tirmidi kelimatu saxiix in loo tiiriyo sax maaha leanna xadiidku waxaan dhihi lahaa kitaabku saxiixna waa ku jiraa daciifna waa ku jira bal mawduuc baa ku jira ninkii iska lahaana sidaa uma bixinima wa kitaabi sunani iyo kitaabka sunanka ah oo liabi cabdiraxmaan u sugnaaday annasaa'iyi abu cabdiraxmaan annasaa'i axmed ibnu shucayb wey isagana waxa weeye kitaabkiisu waa kitaabka sunan nasaa'iga caanka ku ah iyo wa kitaabi sunan baan kasoo ka soo dooray weeye kitaabka sunanka oo liabi daawuud assajistaani u sugnaaday sulaymaan ibnu ashcaq assajistaani ayaa isagana waa kitaabka sunanu abi daawuud loo yaqaano weeyaan wa kitaabi sunan ayaan ka soo dooray kitaabka sunanka oo libni maajah u sugnaaday alqaswiniyi ee meesha qaswiin la yidhahdo loo tiiriy wey macnaha abu cabdillaah moxamed ibnu yaziid baa la yidhahda alqaswini weeyaan isagana macnaha marka waa sunanu ibnu maajah intaasaan ka soo xulay buuri adiga waxaad tidhaahdaa waa saxiixaynka iyo sunanka afarta ah iyo musnad axmed intaasaan axaadiista ka soo ururiyey waay ayb maxaad ku samaysay waay marka ilan axaadiistani markay kutubtaa ku qorayd sanadkeediiyo waxeeda way wadatay marka maxaad ka qabatay wy wastakhnaytu waan kaaftoomay buu yidhi bilcaswi baan ku kaaftoomay tiirin axaadiistan aan tiiriyey ilaa haadihi almasaaniidi masaaniidda iyo kutubta aan u tiiriyey waxaan kaga kaafsoomay taa iyada can iliqaalati dheerayn bidikri alasaaniidi aan ku dheereeyo asaaniidda sheegiddeeda inaan kitaabka ku dheereeyo waan ka kaaftoomay maxaad kaga kaaftoontay in aan yacni aan tiiriyo oo xadiidka kitaabkii aan ka keenay aan u tiiriyo oonku idhaahdo bukhaari baa wariyey bas bukhaari baan wariyey haddaan ku idhi sanadkii ma keenayo oo intaan ku dhihi lahaa maalan xadanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan waxaaso dhan waan iska jaray laakiin taa waxaan kaga kaaftoomay inaan ku idhahdo bukhaari baa weriye saas man yani asaaniiddii dheerayd waan ka jaray man wastaknaytu waan kaaftoomay oo waan deeqtoomay bilcaswi baan ku deeqtoomay tiirin iyo nisbayn axaadiista aan nisbeeyo ilaa haadihi almasaniidi masaaniidda aan nisbeeyo masaaniid buu ku wada ilaaqay markanoo wuxuu kaloo wuxuu ka wadaa yani musnadkii lagama wado markii macnaha khaaskaa lahaa laakiin masaaniidda hadda wuxuu ka wadaa macnaheeda kutubtii kutubtaas xadiidku uu ku yaallo isagoo sanadkiisii wato macnahaasu hadda u isticmaalay saas man alcasmi tiirin ama nisbayn ilaa haadihi lmasaaniidi loo tiiriyo kutubtaas sanadka wadata ayaan ku kaaftoomay can ilidaalati baana kaga kaaftoomay dheerayn aan kitaabka dheereeyo bidikri asaaniidina aan ku dheereeyo asaaniidda sheegideeda aan ku dheereeyo taa waan ka kaaftoomay macnaha kitaabku waa mukhtasar wa maqsuudkuna ma aha fanniga isnaadka iyo rijaasha in lagu barto maqsuudku maaha laakiin maqsuudku waxa weeye xadiidka matnigiisa maqsuudka ah iyo diraayadiisa iyo fiqigiisa see loo deliishaday maxaa lagala baxay yacni yaa deliishaday istidlaalkaasi ma saxda macnaha waxa weye waa diraayada xadiidka maqsuudku weeye sanadku hadda maqsuud maaha saas daraaddeed waa sanadkii laga kaabto waalcalaamatu calaamadu halkan marka wuxuu bilaa u sheegi rabaa mustalaxaadka mustalaxaadka yani waxa weyaan kitaabku markuu isticmaalayo alfaad buu isticmaali doonaa axaadiista gadaashooda alfaad buu isticmaalayo macnaha uula jeedo inoo sheegi rabo waalcalaamatu calaamadda limaa shay u calaamo ah rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari waxay wariyeen calaamadeedu waxa weeye aan ku calaamaynayo akhrajaahu weeyaan xadiidka markay bukhaari iyo muslim wariyeen aakhirkiisa waxaan ku dhihi buu yidhi akhrajaahu labadoodii baa wariyey marka akhrajaahu haddaad aragto yacni macnaha haysweydiinin yaa yaa soo saaray ilan akhrajaahu damiirkan oo tasniyada ah xaggee buu u noqonayaa baad isweydiin haddaadan mustalaxa imaamka la socon iyo macnuhu ula jeedo akhrajaahu labadoodii baa soo saaray waa la wadee waa buhaariyo muslim akhrajaahu marka saasuu ka wada walibaqiyatihim waalcalaamatu calaamad oo libaqiyatihim bukhaariyo muslim inta ka soo hadhay calaamadeedu waxa weeye rawaahu waxa wariyey alkhamsatu shantii baa werisaan ku saasaa calaamo uga dhigaya man buhaari muslim inta kasoo hadhay waa ahlusunanka iyo axmed sooma afartii ahlusunanka iyo axmed oo iswada socda xadiidka markay wariyaan waxaan ku dhihi rawaahu alkhamsatu shantii baa warisay wuxuu ka soo gaabsanayaa intuu ku dhihi lahaa rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi eh, wannasaa'i wabnu maaja warkaa intuu daldali lahaa rawaahu alkhamsatu waa warkaaba calaamadaasaan u samayn waalcalaamatu calaamadda oo lahum u sugnaatay iyaga sabcatahum baan ula jeedaa acnii sabcatahum ama aqusu sabcatahum toddobadoodaba calaamada u sugnaatayna waxa weeye rawaahu waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay weye calaamadu markay dhammaantood yihiin toddobadoodaba ay xadiiska wada wariyaan calaamadan kuugu calaamaynayo waxa weeyaan rawaahu aljamaaca jamaacadii baa werisay sida caynkan la yaqaano culimmada kaleeto inta badan ay isticmaalaan rawaahu ljamaaca markay dhahaan jamaacada waxaa loo yaqaanaa saxiixaynka iyo ahlu sunanka asittana ah, waa la yidhahdaa jamaacana waa la yidhahdaa laakiin isagu wuxuu ku wadaa axmedna waa ku daray hadduu rawahu jamaca ku yidhahda axmedna waa la socdaa macnaha weliaxmeda axmed calaamadaasi xalay u sugnaatay maca albukhaariyi wa muslim bukhaari iyo jirankooda calaamadeedu waxa weeyaan muttafaqun calayhi baan ku dhihi wahay ah, yani muttafaqun calayhi haddaad kitaabka ku aragto macnaheedu maaha bukhaari iyo muslim baa wariyey labadooda iyo axmed baa wariyey maxayna caan ku ahayd kelimadaas y waxay bukhaari iyo muslim wariyeen isagu laakiin macno kale u isticmaaliyo bukhaari iyo muslim axmedna ku dar muttafaqun caleyh markaasu ku dhihi hadduu axmed ka maqan yaho labadooda keliya ay wariyeenna muxuu ku dhihi akhrajaahu muttafaqun kuma dhahayo saas man marka waa isilaax walaa mushaaxata fi lisilaax ah, ninku hadduu qaab isticmaalo warkiisana kuu caddeeyo yidhahdo war ulajeedadaydu waa sida dhihi maysid maxaa dadka u khilaaftay adiga ah, laa mushaaxa fi lisilaax waxan waa isilaaxaad iyo isticmaallo yani waxa weye ceebna ma leh aduu warkaaga un dadka u sharax saasaan ula jeedaane saas way macana ayib wa fii siwaa daalika kaa wixii ka soo hadhay ama ka gedisan siwaa daalika wixii aan sidaa ahayn usamii waan magacaabi buu yidhi man rawaahu cidda warisay oo minhum iyaga ka mid muxuu ka wadaa wixii aan sidaa ahayn maala bukhaariyo muslim wixii ay isku raaceen labadooda keliya akhrajaahu sooma labadooda inta ka soo hadhayna waraahu lhamsa dhammaantooda wada socdana rawaahu ljamaaca axmed iyo bukhaari iyo muslimna waa muttafaqun calayh wixii sidaa ka gedisan waxaan magacaabiyu ku yidhi ciddii weysay oo lixdooda ka mid maalan kaba soo qaad saddex ahlu sunankaa wariyey oo abu daawuud uusan ku jirin waxaan ku dhihi waxaa wariyey tirmidi nasaa-i ibn maaja waan ku magacaabay maala waxaa wariyey axmed iyo abu daawuud waxaan ku dhihi rawaahu axmed wa abu daawuud leanna markaa waa ka baxay muxuu ahaayey calaamadan kuu soo shaxay way ka baxsanta wixii iyaga ku saabsan waay maaha wixii iyaga ka baxsan muusan gaadhin wixii iyaga ka baxsan laakiin wixii iyagu ay wariyaan inta aan kuu soo sheegayna ka gedisan waan kuu magacaabi saas macana wa fima siwa dalika wixii kaaswaxka kaa aan oo sidaa ka gedisan usamii waan magacaabi man rawaahu ciddii warisay oo minhum ka mida lixdooda waxaan oo toddobadooda ka mida ayb walam akhruj ma aanan bixin buuri fii ma cazawtuhu wixii aan tiiriyey oo aan nisbeeyey xadiista aan tiiriyey oo hebel baan wariyey hebel baa soo saaray aan idhi ma aanan ka bixin buu yidhi can kutubihim toddobadaa kutubtooda kama bixin buu yidhi kutubta toddobadaasi bannaanka ugama bixinoo meel kale ma aadin ilaa fii mawaadica meelo mooye yasiiratin oo yar saas man meelo yar baan toddobadooda intaan ka baxo baan kutub kale iyo rag kale kuu sheegi laakiin waa meelo yar maalan waxaa ka mid a ah, wuxuu ku leeyay rawahu daara qutni sooma lixdoodii ma ah xujta toddobadii ma ama wuxuu ku leey maala rawahu lbayhaqi rawahu saciid ibnu mansuur rawahu abubakr ibnu asram saasuu ku leeyahy marka markaasoo kaleeto kutubtii muxuu ahaayey toddobada ahayd wuu ka baxay tiirinta wuxuu u tiiriyey iyagii waxaan ahayn wuxuu yidhi waa meelo yar ma badna meelo yar waay laakiin inta badan waxaan u tiirinayaa uun kutubta toddobadaa kutubtoodaan u tiirinaya walam akhruj ma aanan bixin buui lam aruj w lam uarij ma lam uarij haddaad u akrido macnuhu waa kaa hallabay walam akhruj ma aanan bixin wey fii ma cazawtuhu axaadiista aan tiiriyey ama aan nisbeeyey can kutubihim kutubtooda kamaanan bixin buuri axaadiista aan tiiriyey oon kutubta u tiiriyey toddobadan kutubtooda ma aanan ka bixin buuri ilaa fii mawaadica meelo mooye yasiiratin oo yar wadakartu waxaan sheegay buuhi fii dimni dalika arrinkaa dhexdiisa waxaan ku sheegay buuri shay-an shay baan ku sheegay yasiiran oo yar oo min aaahaari asaxaabati saxaabada aaahaartoodii ka mid ah radia allahu canhu yani e, xadiistaas dhexdeeda intaan axaadiista sheegayo haddana dhexdeeda waxaan ku soo aroorin buuri meelaha qaarkood wax yar oo ka mid ah saxaabada aaaarteeda aaaru saxaaba waa yani e, xadiista saxaabada ku eg waa ee mawquufaadka muxuu ahaaye ama afcaashooda ama aqwaashooda iyaga laga soo guurinayo meelaha qaarkood baan aahaaru saxaaba keeni buu ku yidhi laakiin iyaduna ma badna iyada lafteedu ma badna kitaabku wuxuu u badan yahay axaadiista marfuuca ah ama axaadiista mawquufka iyo maqtuuca iyo waa wax yar badan ma ah dhihi wa waxaan tartiibiyey buu hi alaxaadiisa axaadiistii waxaan tartiibiyey fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa calaa tartiibi fuqahaa'i hli ahli zamaanina zamankanagan fuqahada joogta qaabka ay wax u tartiibiyaan baan kitaabkan axaadiistiisa u tartiibiyey buui fuqahadu say wax u tartiibiyaan ahlu zamankiisa iyo weliba zamankii ka horreeyeyba kutubta fiqhiga qaab bay u soo ma inta badan aqlabkoodu waxay ka bilaabayaan kitaabu dahaara sooma horta waxay hormarinayaan cibaadaadka cibaadaadka haddana waxay kitaabtiisa gudihiisa ah waxay hormarinayaan dahaarada soo ma dahaarada waxay ku bilaabayaan abwaabta biyaha soo ma markay cibaadaadka ka baxaan baa waxay u gelayaan qaarkood mucaamalaadka nikaaxa ha soo hormariyaan ama beeca ha soo hormariyaan taa waa way ku kala gesay waxay dib dhigaan xuduud iyo jinaayaadka iyo iyaga gadaal bay u dhigaan sidaasaa kutubta fiqiga marka lagu alifaa tartiibkii fuqahadu wax ugu alifi jireen baan axaadiista ana ku tartiibiyey buui saasmana leesh leanna waxa way axaadiistani waa axaadiistii la deliishaday sooma fiqigana loo deliishaday maadaama fiqigii loo deliishaday tartiibkii fiqhiga waa inay axaadiistiina ku timaado adiga markaad doonayso maalan in aad kitaabkan ka raadiso ama kutubta la midka xadiid ku saabsan maalan eh, muxuu ahaaye nikaaxu ataxliil nikaaxu taxliil markaad doonaysa inaad ka raadiso xageed xageed ka baadikoobi xageed u malanaysa inaad ka heli ya waa inaad kitaabu nikaax tagto soo saas ma haddana waa inaad tagto ankixada muxaramka ah ama ankixada manhiga ee la reebay meesha waa inaad ka raadqaado xadiiskii baad u tegi kutubta fiqiga markaad mas'aladaa ka raadinayso oo ah nikaaxu taxliil isla nafsi shay kitaabu nikaax baad tegi ankixada la reebay baad aadi meeshaasaad masaladii ugu tegi tartiibku marka maadaama isleeyihiin fiqigii iyo xadiiskii laga qaatay tartiibku isku mid baa laga dhigay man waratabtu waxaan tartiibiyey alaxaadiida fi hada alkitaabi cala tartiibi fuqahaa'i ahli zamanina nagan ehelkooda fuqahadooda zamanka nagan ehelkiisa fuqahadiisa fuqahadooda ama fuqahadiisa tartiibinteeda korkooda tartiibinta say wax ku tartiibin jireen maxaa saa ugu tartiibiyey litashula inay fududaato darteed oy sahlanaato axaadiistaas calaa mubtagiiha ninka raadinaya inay u fududaato ma ninka raadinaya inay fududaato saas daraaddeed marka eh, lagu barayo eh, cilmiga maalan eh, yani waxa weeyaan eh, takhriijka iyo axaadiista sida loo helo qaababka loo helo waxaa ka mid a ah kutubta kutub yani axaadiid alaxkaam ayaa ka mid ah. oo kitaabkii xadiiskii haddaad uun garanayso mas'aladaasi inuu ku saabsanaa laakiin lafdigiisiina aadan hayn raawigii xadiiska wariyeyna aadan hayn kitaabkii soo saarayna aadan hayn waxaad raadinaysaa kutubta la yidhaahdo kutub axaadiid alaxkaam mas'aladuu ka hadlayey baabkeedaad raadeen xadiidkaad rabtay baad u tegi saas way marka waxaad halanaanaysa inaad xadiidkii heshood u tagto litaskula inay fududaato axaadiistaasi darteed calaa mubtaqiiha riixi ruuxii raadinayay korkiisa inay u fududaato wa tarjamtu waan tarjumay buuri lahaa iyada waxaan u turjumay abwaaban baabyaal baan u turjumay buuri bibacdi ma shay qaarkii baana ugu turjumay dallad ay kutustay axaadiistu calayhi korkiisa oo min alfawaa'idi faa'iidooyinka yacni waxaan u sameeyey buu ku yidhi baabad dabcan iyo kutub kitaabu tahaara baabulmiyaah abwaab baan u sameeyey baabka markaan guntayo tarjamadiisa waxaan ku guntay buu ku yidhi xadiidku macaaniduu ku tusay qaar ka mid a baan tarjamada ka dhigay buui hadda u fiirso xadiidka ugu horeeya xadiiska ugu horeeya xadiidkii waxa ugu horeeya huwa atahuuru maauhu alxilu maytatu muxuu baab uga dhigay baabu baabu tahuuriyat maai albaxri wa gayrihi xadiidkuma macnaha keliyuu kutusaya ya xadiidkuma wuxuu kutusayaa badda biyaheedu inay daahir yihiin keliya may kutusaya mise axkaam kalea ku jirta axkaam kalea ku jirta ma laakiin xadiisku wuxuu ku tusayey qaar ka mid a baan tarjamada ka dhigayaabuu ku yidhi fawaa'idiisii iyo fiqigii laga qaadanayay qaarkii baan tarjamada ka dhigayaabuu leanna kama wada dhigi karo leanna xadiisku inu dhariyaa dhici karayso boqol mas'ale laga qaadanayo boqolkii masaleba tarjamo miyuu ka dhigi kara maya qaar wuxuu ku tusayey qaar ka mid a sidaas w waana maslagaas ay mareen a'immadu hoxa alimaam buhaari khaasatan caleyh raxmat ullah taraajimta markuu u samaynayo kitaabkiisa saxiixa taraajimta markuu u samaynayo xadiid aad u dheer aad u dheer baa laga yaabaa inuu hal jumlo keliyata ay tarjamadiisu ku saabsantahay hal jumlo xadiidkaa ku saabsan marka waa bacdi maa yadullu wax macana wa tarjamtu waxaan u turjumay buu idhi lahaa yani axaadiidta abwaaban baabab bibacdi maa shay qaarkii oo dallad ay ku tustay calayhi korkiisa axaadiistu ay ku oo min alfawaa'idi faa'iidooyinka wanas'al allaha allaan weydiisanaynaa buu yihi tacala korahay an yuwafiqana inuuna waafajiyo ila asawaabi ama lisawaabi sawaabka inuuna waafajiyo wayacsimanaa inuu naga ilaaliyo naga xifdiyo min kulli khaطa'in gaf kasta wa zalalin iyo simbiraxa kasta khaa iyo zalalka waa isu macnooy zalalka waa luqtu inay kuu fakato inahu alle jawaadun mid deeq badan weeye kariimun oo kariima rabbi tabaaraka wa alkitaabu alawal kitaabu tahaara kitaabka abwaabtiisi intaasu sheekhu muqadimo kitaabka uga dhigay kadibna maqsuudkiibuu gudagalay kitaabu ahaara ahaaradiibuu kitaabu yahay ahaara bimacnaa waxa weeyaan asalkeedu waa isnadiifinta la yidhaha laakiin waxaa laga wadaa yani mxuu ahaayey in layska daahiriyo ama layska nadiifiyo xadadka yar ama weyn abwaabu lmiyaahi biyayaashii buu baabu yahay baabu ahuriyati baabu dahuuriyati maa'i albaxri wa gayrihi wuxuu baabu yahay badda biyaheedu inay wax daahiriyaan oo lagu dahaaro qaato iyo badda kayrkeed waxaan ahayn biyaheeda duhuuriyatu maai lbaxri wa maai ayrihi wa maai hayrihi badda biyaheeda in lagu dahaara qaato ay wax daahiriyaan biyaha kaleen badda ahayna waa ayri saasuu ka wada biyayowga kalena sidoo kale in lagu dahaara qaatay wax daahiriyaan ahuur xadiidkana waa ku imaan doontaa ahuur iyo waduu jumhuurta lugawiyiintu waxay qabaan haddii kelimada la kor dhigo kelimada fa'deeda haddii la kordhigo oo tahuur la yidhaha ama waduu la yidhaah waxaa laga wadaa shaygii lagu dahaaro qaadanayo ama shayga lagu weysaysanayo ama biyo ama caro ama wuxuu doonhano haddii fa'da la godo oy noqoto alطuhuur ama alwuduuna waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa master oo waa samayntii waayo waa dahaaro qaadasho ama waa weysaysasho saas way macana marka meesha waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa dahaaro wixii lagu dahaaro qaadanayo wixii lagu dahaaro qaadanayo wy macana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'la waxaa weydiiyey rajulu nin baa weydiiyey rasuulllahi sal alay wasalam rasuulallaahi ayuu weydiiyey sala allahu calayhi waalihi wasalam faqaala wuxuu yihi su-aal buu weydiiyey waay faqaala wuxuu hi ninkii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innaa anagu narkabu waxaan fuullaa albaxra baddaan fuullaa baddaan fuullaa maxaa laga wadaa bimacnaa baddaan marnaa wax oo maraakiib iyo doomi iyo waxbaan ku marnaa wa naxmilu waxaan xambaarnaa oon qaadannaa macanaa la jirankanaga alqaliila waxa yar oo min almaa'i biyaha ka mid markaan badda maraynana wax yaroo biyaha unbaanu qaadannaa de waad garanaysaayo doomihii hore iska bidaa'iga ahaa ee shiraaca ku socon jira marka biyo badaan maba qaadi karaan dadkii baaba ku xulus marka waxoogaa biyo ah oo aan cabno oo cabitaana looga maarmin baanu sii qaadanawa fa in tawada'naa haddaan weysaysanno marka bihi biyihii yaraa ee wadanay caishnaa waan oomaynaa waxaa laga yaabaa bilo inay badda ku jiraan oay u kala socdaalaan marka waxoogaagii yaraa haddaan ku weysaysanno oon ku dahaaro qaadanno dee badda biyaheedii lama cabbi karo ma saas daraaddeed waan oomaynaa waa baahanayna afa natawada'u ma weysaysanaa marka bimaa'i lbaxri badda biyaheeda ma ku weyse qaadanaayoo ma ku dahaaro qaadanaa faqaala wuxuu ihi rasuulu llahi sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi huwa isagu waa baddi huwa baddu alطahuuru waa midka ay wax daahiriyaan maauhu biyihiisu alxilu ay xalaasha yihiin ay xalaasha tahay maytatuhu baktigiisuna ay xalaasha tahay ah, huwa waa baxrigi baddanaad ka hadlaysaani biyihiisuna waxbay daahiriyaan baktigiisuna waa xalaalo waa la cuni kara rawa waxaa weriye xadiidkaasi alhamsatu shantii baa weriye wa qaala wuxuu yidhi atirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi oo shanta ka mid a hada kani xadiiun xadiid wey xasanun صaxiixun oo صaxiixa waana xasan waana صaxiix saas maa yani waxaad tidhahdaa ama yani waxa weeyaan صaxiixun xasanun صaxiixa tirmidi tawjiih fara badan buu leeyay xadiidkani waa xadiid صaxiixa waana xadiid jaliilo aad weyn culimmaduna waxaan dhihi laha muxadisiintu way sugeen xadiidkan yani way saxiixiyeen yani alimaam buhaari ibn mundir ibn manda daawi ibn اlasiir ibn mulaqin ibn xazmi ibn taymiya ibn اlqayim ibn kaiir nawowi ibn xajar albani eh, axmed shaakir keyrkood saas man xadiiskan waa xadiis sugan ibn cabdilbar ayaa waxoogaa muujiyey sanadkiisu inuu uusan sugnayn laakiin macnihiisa sugay oo bukhaari buu ku ictiraado wuxuu yidhi bukhaari xadiidka hadduu saxiix agtiisa ka yahay kitaabkiisu ku qori lahaa buui saxiixa kadibna waa laga daba togo waxa ihi laazim maaha wax kastoo bukhaari agtiisa ka asaxay muusan kitaabkiisa ku qorin sooma laakiin wax ka miduu ku qoray xadiisku almuhim waa xadiis sugan waay ilaa afar cilaa lagu cileeyey cilalka lagu cileeyeyna waa cilal hayru qaadixa oo xadiidka sixadiisa aan waxba yeelayn waana laga jawaabay xadiiskani marka xadiis sugan waay muxuu faaideynayaa wuxuu faa'iideynayaa biyaha baddu inay yihiin daahir mudahir ah lafahoodana inay daahir yihiin wixii lagu daahiriyana inay daahirin karaan oo xadadka weyn ee qabayska ana lagaga dahaaro qaadan karo xadadka yar ee weysada waajibiyana in lagaga dahaaro qaadan karo cumuumkaa ku tus watahuuru maauhu waa kuwa wax daahiriya w masaladaasna ah. khilaaf kama jiro allahuma khilaaf yar oo naadir oo haddana aan muctabar ahayn baa ku jira laakiin cinda eh, jamaahiir alculamaa salafan wa waa la isla ogolyahay biyaha baddu inay eh, daahir yihiin lafahoodana daahir u yihiin wixii lagu daahiriyana inay daahirinayaan intaa xadiisku uu kutusaya waxaa kaloo xadiisku uu kutusayaa oo laga faa'idaysanayaa laakiin aan hadda loo keenin looma keenin laakiin wuxuu kutusayaa oo nebigu ku daray sal lla alay wasalam jawaabta badda xataa baktigeedu inuu xalaal yahay ah, faa'iide siyaadaa wey oon su-aashoodii ku jirin waana meeshay culimmadu yidhaahdaan eh, ruuxa su-aasha ku weydiiyey haddaad u aragto muftina ad ah, haddaad u aragto mas'alo uu u baahi badan yahood isleedahay ishkaal baa kaga jira su-aashiisu yayna gelin be su-aashiisa yaysanba geline jawaabta ugu dar maxaa ninka su-aasha ka keenay biyaha badda ma ku weysaysan karaa baktiga baddana soo kama siixad jiro waa ka siixad jira saas daraaddeed waxaa iska muuqata inay taasina ka maqanta iska cadda sidaas daraaddeed buu nabigu ugu daray salawaatu rabbi waslamu caleyh baktigeeduna waa xalaal waxaa laga faa'idaysan xayawaanaadka badda ku nool biyaha macaanna waa la yidhaahdaa kuwa kharaadna waa la dhahaa ama dhanaanka biyaha oo dhan xayawaanaadka ku nool waa xalaal baktigooduna waa xalaal suuraday dooni ha lahaade xataa ey iyo doofaar ha u ekaade ah, xataa hadday suuro ey iyo doofaar leeyihiin xataa hadday wejiga bini aadam uga egyihiin yihiin maxay dhahaan gabadh maxay dhahaan maash ya gabadh u eg bay bay sheegaan ya gabadh maanya may dhahan yani waxa weye xataa bini aadamba wejiga uga ekaato soo badda un kuma noola biyaha kuma noola waa la cuni alxilu maytatu huwa xataa abeesooyinka iyo masaska iyo waxa ku jiraay maadaama uun bad biyaha dhexda ay ku nool yihiin waa la cuni ah. sidaasayna jumhuurtu qabaan abu xaniifa wax ka soo reebay imaam axmedna waxbuu ka soo reebay laakiin sida sawaabka waxba laga soo reebi maayo waxaa iyaguna gelaya xayawaanaadka loo yaqaano iyo xayawaanaadka loo yaqaano barmaa'iga oo inta badan biyaha u badan laakiin wakhti yarna berriga ku noolaada maadaama noloshoodu ay biyaha u badan tahay xugumka aqlabkaa la siinaya ayaguna waxaa la leeyahay waa xayawaan biyo haalibkaa la siinaya hadduu inta badan berriga ku noolaado wakhtiyo yarna uu biyaha ku noolaadana xugumka berrigaa la siinaya marka waa yani xayawaan ma aha oo loogu talageli maayo baktigiisu marka waa bakti xayawaan biyo la dhihi maayo sidaasuu xadiidku tusaya macaanida laga faa'iidaysanayo kuwaasaa ugu muhiimsan maqsuudka xadiidka loo keenayna huwa tahuuru maauhu wa biyaha baddu waxbay daahiriyaan وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت وحن أركي رسول الله بن أركي صلى الله عليه وآله وسلم وحانت والحال حانت أي دواتي salaatulcasri salaadii casar ayadu soo dhawaatay waxaanat waa jumla ictiraadiya wowduna waa xaaliyo wa waxaanad ayadoo ay soo dhowaatay salaatulcasri salaadii casar iyadoo soo dhowaatay ayaan rasuulka arkay ah. faltamasa annaasu dadkii waxay raadiyeen oy dalbeen alwaduu'a biyo ay ku weysaystaan ah, bifatxi lwaaw falam yajiduu maysan helin waa waaye biyaa la raaraadiyey waa la goobgoobay waa la waayay fa utiya waa loo yimid rasuululahi baa loo yimid sal alay waslam sala allahu calayhi wa aalihi wasalam biwaduu'in baa loola yimid oo loo keeno way macnaa biwaduu'in biyo uu ku weysaystaa loo keeno fa wadaca markaasuu dhigay rasuulullaahi ayaa dhigay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fii daalika alinaa'i weelkaa isaga ah waa weelkii biyuhu ku jireen iyadahu gacantiisa ayuu dhigay fii daalika alinaa'i weelkaa dhexdiisa wuxuu dhigay yadahu gacantiisa markii biyihii weyse loogu keenay oo lasoo hordhigay ayuu gacantiisa weelkii biyuhu ku jireen buu nebigu dhex dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa amara marka wuxuu amray wa amara annaasa dadkiina wuxuu amray an yatawada'uu inay weysaystaan minhu weelkii xaggiisa inay ka weysaystaan gacantiisiina way ku dhex jirtaa dadkiina wuxuu yidhi ka weyse qaata fara'aytu waxaan arkay buu yidhi ana khadaana almaaa biyihii baan arkay oo yambucu burqanaya min taxti asaabicihi nebiga farihiisa hoostooda ka burqanaya ah, biyuhu biyo yar bay ahayen markuu nebigu gacanta dhex dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh farihiisa hoostooda ayay sidii ilo biyo ah bay biyihii uga soo burqanaya xataa tawada'uu ilaa ay weysaysteen saxaabadu min nabci rasuuli illaahi sal allahu calayhi waaalih wasalam nebiga biyihii ka soo burqanaya farihiisa ayay ka weysaysteen cinda aakhirihim koodii ugu dambeeyey ilaa laga gaadho ah, xataa tawadau ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim saasuu idin qoraan malanaya ah, min cindi aakhirihim riwaayo kale jirtaan u oo min nabci rasuuliillah cinda aakhirihim min cindi aakhirihim sida haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin cindada ayaa waxaana zaa'ida baa laga dhigi karaa cindada ayaa zaa'ida laakiin leanna waxa weye mintu cindo ma gasho waxay noqonaysaa marka min aakhirihim siduu imaam nawowi tilmaamay min aakhirihim koodii ugu dambeeyey ilaa uu ka weysiistay waay oo waxaa laga wadaa bimacnaa jamiicihim waxaa ah, la dhihi dakhala annaasu almasjida cinda aakhirihim bimacnaa dhammaantood baa laga wadaa ilaa koodii ugu dambeeyey xataa waa galay waay marka dhammaantood baa ka weysiistay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim iyo axmed baa soo saaray ayb xadiikaas waxa uu imaamku u deliishaday isagaa inoo sheegi doona wa muttafaqun mid laysku waafaqay weeye calaa mili macnaahu macnihiisa mid la mid a ah. xadiid kaleo macnahaasoo kala watana waa laysku waafaqay min xadiidi jaabir bni cabdillahi xaaluya jaabir bni cabdillahi xadiisuu warinaya hadda xadiiskan yaa warinaya soo anas mar warinayo macnaha xadiiskaasi uu ku tusayo macno la mida mid ku tusaya oo jaabir uu nebiga ka warinayana asagana waa laysku waafaqay saasuu ka wadaa oo isagana bukhaariyo muslim iyo axmed baa soo saaray man ayb xadiidka jaabir wuxuu ahaa lafdigiisu waa sidan wuxuu leeyahay wadaca rasuul lahi sal lay slam yadahu fi rakwa nebigu sal lay wasalam gacantiisa wuxuu dhex dhigay weelkii biyuhu ku jireen fajacala almaau yatuuru bayna asaabicihi ka amhaali alcuyuun markaasay biyihii waxay bilaabeen inay ka burqadaan farihiisa dhexdooda sidii ilo biya oo kale fa sharibna wa tawadacna markaasaanu cabnay oon ka weysaysanay markaasaa waxaan idhi buuri taabicigaa weydiinay jaabirow kam kuntum imisaad ahayde markaad biyaha ka weyse qaadateen tiradiinnu intay ahayd markaasa wuxu uhi low kunna miata alfin lakafaana haddaan boqol kun xataa ahaan lahay way nagu fillaan lahaaye buui kunna hamsa casharata mia buui laakiin shan iyo toban boqolaad baan ahayn shan iyo toban boqolaad maxay kun iyo shan boqol sooma kun iyo shan boqoloo nin baan ahayn laakiin iska dhaafe xataa boqol kun haddaan ahaan lahay way nagu filaan lahay intaan cabnaan ka weyse qaadanay buui macna ayb xadiidka marka muxuu imaamku u deliishanaya isagaa sheegi wuxuu deliishanaya waxyaalaha fawaa'idda kitaabkan uu leeya waxaa ka mid oo ah imaamku uu ku daray oonaan tilmaamin meelaha meelo macnaha badan xadiidka markuu sheego naska sheego wuxuu ku darayaa isaga istinbaadkiisa ama wejhul istidlaalka xadiidka qaabka loo deliishanayo dooddiisuma marka qaarkood raacsanaya iyo macnaha waxa weye fiqigii siduu isagu macnaha wax u fahmay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buui wa fiihi hadalka waxaa wata sheekha wata saas man wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan oo laga fahmaya tambiihun baraarujin baa ku sugan la baraarujinayo maxay calaa annahu amar iyo shaniye laa ba'sa inaysan dhib lahayn birafci alxadai xadadka in lagu koryeelo min maa'i zamzam biyaha zamzam in lagu koryeelo xaggooda biyo laga keeno biyo zamzam ka yimid in xadadka lagu kor yeelo inaysan dhib lahayn ayuu ku tusayaa saas maa maau zamzam soo biyo barakaysan maa ayib biyaha zamzam haddaad janaabo kaga qabaysato oo xadatu aad kaga rafciso ama aad ku weyse qaadato oo xadatu aad isaga rafciso biyuhu waa biyo barakaysan ma suuroobaya makaa qaadaya xadadkii makaa rafcinaya haabuur xadiikanaana ku tusay wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buuhi tambiihun baraarujin calaa annahu amarya shaniya laysku baraarujinayo laa ba'sa inaysan wax dhiba lahayn birafci alxadai xadadka rafcintiisa min maa'i zamzam biyaha zamzam xaggooda in laga rafciyo biyo xagga ka yimid lagu rafciyo ama qaar ka mida biyaha zamzam in lagu rafciyo maxaa yeelay lianna qusaaraahu waxa ugu koreeya ee yani muxuu ahaaye mxuu ahaaye dhammaadka ku jira waxa ugu ee ku jira waxa weeye annahu maau zamzam maaun biyo inuu yahay shariifun oo sharaf leh mustashfaa oo lagu daawo raadsado caafimaad laga raadiyo mutabarakun bihi oo la barakaysto maau zamzam maxaa u badanoo ku jira khusaara waxaa la yidhahdaa shayga waxa ugu dambeeye ee uu yahay ama waxa ugu dambeeye ku jira waxa ugu dambeeye ee uu yahay waxa weeye waa uun biyo sharaf leh oo caafimaad lagu raadiyo caafimaad loo cabo oo la barakaysto soo intaa un maaha sooma waxa u badana ku jira waa ka walmaau biyaha alladii biyahaasoo wadaca uu dhigay rasuululahi sal alay wasalam rasuululahi sal allahu calayhi wa waaalih wasalam yadahu gacantiisa fiihi uu dhex dhigay bi haadihi almathaaba booskaasoo kale joogaan biyaha nebiga gacantiisa ka soo burqaday iyo zamzam kee baraka badan ya ama sharaf badan biyaha nebiga ka soo burqaday de soo ma haddii kuwii nebiga ka soo burqaday lagu weysaysto xadas lagu rafciyo kuwa zamzam in xadas lagu rafciyo soo min baabin awla ma sidaas way marka hadday isku mid noqdaanna waa qiyaasku waa sax hadday kuwa nebigu sal alay wasalam gacmihiisa ka soo burqaday ka sharaf badan yihiinna waa qiyaas yani waxa weye min baabi yani waxa qiyaas alawla way markaas labadaba marka macnahaasu ku soconaya bule ayb marka eh, yani waxa weye taasaa loo deliishanaya oo baabkeenna muxuu ka khuseeya marka baabkeenna wuxuu ka khuseeyaa biyaha badda in lagu dahaara qaadan buu soo sheegay biyaha kale lagu dahaaran qaadan karana waa biyihii nebiga gacantiisa ka soo baxay ayb kuwa waxaa la mid oo looga qiyaas qaadan buu yidhi biyaha barakaysan ee zamzam waa looga qiyaas oo dee markaad tagto waad ku qabaysan soo ma oo waad ku weyse qaadan bal haddii intaad musqusha la gasho aad saxarada isaga dhaqdo dhib ma male sheekhu biyihii waa la wasakheeyey barakadooda ha ku gasho barakadooda isticmaal bal waxaa sugay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskii loo soo socdana waa qudus inuu weysaystay markii uu xajka ku jirayna oo intuu labada ragcadood ee dawaafka ka dambeeya nebigu sal alay wasalam uu tukaday biyaha zamzam intuu tegey buu madaxa ku shubtay soo ma marka waxa weeyaan isticmaalkoodu saasay ku sugay biyihii nabiga dee ka burqaday hadda ma yaallaan oo la heli maayo laakiin baabka hadda loo socda waa zamzam iyo biyaha barakaysan way macanaha ayb xadiikaasi wuxuu kutusaya si kale kuu tusayaa nebiga sal lay waslam mucjizaadkiisii inay ka mid ahaayeen biyahaasi ka burqaday mucjizaadka nabiga lagu dara sal s waqad jaa waxaa yimid bui can caliyin waxaa ka yimid radi allahu canhu yani waxaa ka soo arooray wey fii xadiiin xadiid dhexdii oo lahu u sugnaaday cali isagu warinay waay qaala wuxuu yidhi cali fiihi xadiidkaa dhexdiisa wuu soo gaabiyey maqsuudkuu ka raacay cali xadiid laga warinayo oo isaga uu leeyahay oo nebiga uu ka warinayo ayaa xadiidkaa dhexdiisa cali wuxuu yidhi uma kadib afaada wuu soo gadoomay oo uu soo rogmaday rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam carafa musdalifa gadoonka kaasaa laga wadaa macna fadacaa markaasuu u yeedhay bisajlin buu u yeedhay wadaan sajliga waxaa la yidhahdaa wadaantu markay aad u weyn tahay biyana ka buux ayaa la yidhahdaa sajli saas way macnaha haddii ay maran tahay markaasi laguma ilaaqi karo laakiin dalwi baa la ydhahda marka markay maranto waxba ku jira dalwi baa lahada lakiin sajli waxay qaadanaysaa markay biyo ka buuxda aadna u weynsa fadacaa nebigu wuxuu u yeedhay sal lay waslam bisajlin buu u yeedhay wadaan weyn oo min maai zamzama biyaha zamzam ah fashariba markaasuu cabay wuu u yeedhay macnaha waxaa laga wadaa wuu codsaday wa fashariba markaasuu cabay minhu xaggiisa watawada'a wuuna ku weysaystay waxaa wariya axmedu axmed baa wariy xadiiku waa xadiis dheer laakiin wuu iska soo gaabay maqsuudkuu ka raacay xadiidkan waxaa soo saaray cabdulaahi ibn imaam axmed fii zawaa'id ilmusnad buu ku wariyey dhammaystirkiisuna waxa weeye nebigu iyagoo ceelka zamzam biyo ka saarayuu u yimid oo mxuu ahaayey mxuu ahaayey wadaanta biyaha kusoo saaraya markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay slam biyaha ikeen u cabay markaasuu wuxuu yidhi biyaha soo saaridooda wada falowlaa an tuqlabuu calayhi lamadactkum haddaana ka baqaynin in la idinka adkaado oo dadku intay isugu yimaadaan la idinka xoogaba waan wadaanta waa idinla soo saari lahaa buu nabig sal l slm xadiikaas waa xadiikaas xadiidkuna waa xadiid xasan awah culamada qaarkood way taxsiininayaan asalka xadiidkuna xadiida cali isagoo ah abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja baa soo saaray laakiin weysaysigu kuma jiro waana maqsuudka hadda imaamku sheekhu u socdo waa lafdiga nebigu zamzamka markuu cabay buu ku weysaystay taasuu wataa xadiidku markuu ehlu soo saareen lafdigaasi kuma jiro ayb ama masalada inuu zamzam nebigu ka cabay ah taa iyada saxiixaynkay ku taallaa middaas iyada saxiixayn ku taallaa xadiis dhowraa ah kuso aroortay baabu dahaarati almaai almutawada'i bihi wuxuu baabu yahay dahaarati almaa biyaha daahirnimadooda almutawada'i ee lagu weysaystay bihi isaga biyaha lagu weysaystay xadadka laysaga rafciyey ama weyse ha noqoto ama kuwa lagu qabaystay ha noqoto biyahaasi ma daahir baa mise waa nijaaso biyahaad ku weysaysanaysay baad weel u dhigtay weel bay ku urureen ama kuwaad ku qabaysanaysay baad weel loo dhigayoo way ku urureen ma nijaasaa mise waa daahir wuxuu yidhi marka inay daahir yihiin biyaha lagu weyse qaatay inay daahir yihiin daliilkeedu waa ayb an jaabir bn cabdilahi waxaa laga warin qaala wuxuu yihi jaaa waxaa yimid rasuululahi sal allahu alayhi waaalih wasalam ayaa yimid yacuudunii isagoo ibooqanaya walxaal ana anigu mariidun aan ahay mid jiran laa acilu aanan waxba fahmaynin laa acqilu shayan way macna anoo xanuunsan oo miyirkaygu maqan yahay oon waxba kala garanaynin ayuu nebigu booqasho iigu yimid buui fatawada'a markaasuu nebigu weysaystay wasaba wuu shubay waduu'ahu weysadiisii oo maxay ah biyihii uu ku weysaystay macnaha biyihii uu ku weysaystay uu shubay calaya korkayga uu shubay muttafaqun caleyh xadiidkaas yani wuxuu tilmaamayaa in nebigu biyuhu ku weyse qaatay jidhkiisa muxuu ahaayey soo maray jaabir oo xanuunsanayo inuu korka kaga shubo dabcan markaa dee wuu ku daaweynaya sooma leanna nebiga sal alay wasalam yani waa la barakaysan jiray aaaartiisa sooma daawo ahaanna waa loo isticmaali jiray timihiisa iyo xataa waan utegi doonaa xadiis ku xiga xaakadiisa iyo saxaabadu way ismarmarin jireen oo isticmaali jireen tabarukan waa la barakaysan jiray marka shubiddaa nebigu uu ku shubayo daawo ahaan wa waxay kutusi markaa nebigu sal alay slam biyihii jidhkiisa ka baxay ee uu ku weysaystay hadduu jaabir ku shubay hadday nijaaso yihiin miyuu ku shubi laha ya inay daahir yihin bay kutusi marka saas maa waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan oo dee biyaha nebiga jidhkiisa soo maray iyo innaga jidhkeenna kuwa soo maray miyaa laysaga qiyaas qaadan karaa alaslu waxa weeye nebigu wuxuu sameeyey ummadduu u jidaynaya saasaas dhinac in la barakaysto aaaartiisa dhankaa ma ah oo nebiga aaaartiisa in la barakaysto rasuulkay ku ekayn inay isaga ku ekaynna waxaa ku tusi wax saxaabadiisiiya oo la barakaystay ma jiraan ama isbarakaystay iyagu taa marka dhankaa ma aha laakiin dhanka ah biyahan jidhka soo maray ee lagu dahaaro qaatay inaysan nijaaso ahayn dhankaa ummadda waa kala mid allahuma meeshii nijaaso lagu yahay meesheeda way marka wixii meeshii nijaaso lagu ogyahay markaas wa fii xadiidi sulxi xudaybiya waxaa ku soo arooray heshiiskii xudaybiye xadiidkeeda waxaa ku soo waxaa ku yimid xudaybiye waad garanaysaan heshiiskeeda heshiiskii dheeraayo dhixi jiray sanadkii lixaad ee hijriga ee nebigii dhex maray salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi quraysh xadiidka dheer ee marka ku soo arooray waxaa dhexdiisa ku yimid min riwaayati almiswar ibni makrama saxaabi yar buu ah wa marwaan ibni alxakam suxbadiisu iyo ru'yadiisu ma sugna baa laleeyahay labadaa nin xadiidkaa ay warinayaane sulxulxudaybiya ku saabsan waxaa dhexdiisa ku yimid oo ku soo arooray maa tanakhama ma xaakoonin rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ma xaakoonin nukhaamatan xaako ilaa hadduu xaakooday waqacad waxay dhacday xaakadii fii kafi rajulin nin gacantii oo minhum saxaabada ka mid ah, yani waxa weye waxay qisadii cumar bin mascuudin athaqafi markuu nebiga u yimi sal ly aslam gaal Eh, soo dirtay buu ahaa quraysh ka socdu ahaa isagoo qurashimaqabi buu ahaa markuu u yimid isagoo la jooga ayay saxaabadu marka nebigay ag joogaanoo dee ku wareegsan yihin markaasaa waxay samaynayaan wax alla wixii nebiga xaggiisa ka soo fula xaakada ama duufka labada waala nukhaamada duufka sanka ka yimaadana waa la dhihi karaa midda laabta ka soo go'dee xaakada la dhaana waa la dhihi karaa wax alla wuxuu tufaba dhulka dhici maysa gacanta u dhiganaya ayb fadalaka markaasuu jijibinayaa oo marmarinayaa biha iyada wajha wejigiisuu marmarinayaa iyo wajildow haragiisa ah, markii gacantiisa ay soo gaadhaba markaaba wejigu ku daliigahayaa jidku marmarsanhayaa waa barakaysanaya waidaa goortii tawadaa uu weysaysta nebiguna kaaduu waxay sigayaan yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan calaa waduu'ihi biyihii uu ku weysaystay inay ku dagaalamaan bay sigayaan inayba ku dagaalamaan oy isku laayaan bayba khatar ugu jiraan biyihii nebigu ku weyse qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas man yani markuu weyse qaato biyaha ka soo hadhay ee jidhkiisa yani maray taasay isku eh, yabasigayaanba u kala tarsamayaanoo khatar isugu jiraan ay isku dilaan wa huwa xadiidku bikamaalihi dhammaystirnaantiisu liaxmed bay u sugnaatay walbukhaariyi iyo bukhaariga guud soma xadiidku markay qisadiisu dheertoo dhammaystiran yahay waxaa soo saaray axmed iyo iyo bukhaari baa soo saartay laakiin jumladaasi isagoo ka soo qaatay muxuu ka wadaa marka jumladaas ujeeddadu u daliishanaya maxay tahay weysadii nebiga sal alla alay wasalam soo saxaabadu mayna qaadanayninoo mayna isticmaalaynin macnaheedu waxa weeye biyaha weysada lagu weysa qaatee soo hadh nijaaso maaha marka hadday nijaasihii nebigu iska daayo dhihi lahaa nijaasada saas maana ila nijaasa baraka maba gashe nijaasa miyaa la barakaysta nijaasa lama barakaysto ayib وعن xudayفة بن اليمان رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى اه عليه وسلم أna رasuul الlahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka ayaa laqiyahu la kulmay xudayfuu la kulmay rasuulkaa xudayfa la kulmay wاlxaal huwa xudayfa junubun uu junubi mid janaabo qaba u xudayfoo janaabo qaba ayay nebiga kulmeen salawatu rabbi waslamu caleyh faxaada markaasuu leexday canhu nabiga sal lay slam ayuu ka leexday faiktasala markaasu soo qabaysay xaydada waxaa la yidhahdaa wuu ka wareegsaday wuu ka wareegsaday meeshii uu nabiga sal lay slam toos u raaci lahaa ama ula socon lahaa ama yu aayar yuu ka dhuntay oo ka tegay faiktasala markaasuu soo qabaysay uma kadibna jaaa waaye faqaala markaasaana wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa waa cudurdaartay kuntu waxaan ahaa rasuulka ilaahay junuban min janaabo qabaan waan janaabo qabayo dee haddaan janaabo qabo anoo janaabo qaba inaan kula joogo ama muxuu ahay baan dhibsaday saas daraaddeed qabays baan raasay fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam ina almuslima muslimku laa yanjusu ma nijaasoobo ayb laa yanjasu laa yanjusu labadaba sax waa leanna maadigeeda najusa iyo najisaba ku yimaada marka mu'minku ma nijaasoobo rawa waxaa wariyey buuhi aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ila albuhaariya bukhaari iyo watirmidiya tirmidi mooye ah, soomaalida hadda toddobadoodii baa wariyey laakiin bukhaari iyo muslim kuma bukhaari iyo tirmidi kuma jiraan xadiidkan imaamku muxuu deliishaday isla masaladii buu u biyaha xadadka lagu rafciyey in aysan nijaaso ahayn oo xagee buu ka deliishaday leanna waxa weeyaan biyahani markoodii hore daahir bay ahayd ruuxa ay soo mareen oo xubnihiisa ay soo mareen oo kuweyse qaatay waa muslim muslimkuna ma nijaasoobo xataa hadduusan weyse qabin xataa hadduu junub yahay ma nijaasoobo biyahani marka maxaa nijaaseeyey ya biyahani jib daahiray soo mareen markoodii horena daahir bay ahayd daahir daahir la kulmay miyuu nijaaseeya ma nijaaseeyo sidaas daraaddeed jidhka muslimka iyo mu'minku waa daahir biyihii halkaasay soo mareen hadday soo mareenna daahir bay soo mareen biyo meel daahira soo mareenna waa daahir saasuu u daliishanaya imaamku cali raxmatullah waana istidlaal sax istidlaal sax weeye eh, xadiiska sidan uu ku yahay laakiin eh, riwaayada dhahaysa mu'minku hadduu meyd yahay iyo hadduu nool yahayba ma nijaasow asagu waa mawquuf cala ibni cabaas saas maana kana laakiin lafdigan caamkaa buu saxiix ku yahay macna mafhuumka xadiidkan waxaa deliishaday horta masaladaas sheekhu wuxuu yihi warawaahu ljamaacatu jamaacadii baa wariyey bukhaariyo muslim baa xadiidkan waxaan dhihi lahaa toddobadoodiibu way soo saareen kulluhum dhammaantood naxwahu xadiidkan mid la miday soo saareen oo min xadiidi abi hurayra ah kan hore oo ah xadiidu xudayfa waxaa soo saaray bukhaari iyo tirmid mooye intooda kale laakiin mid la midoo waxaa jira abu hureyre laga warinayo oo ay todobadooduba wariyeen soma kaasina waa xadiidka caanke la yaqaano lafdigiisu waxa weeye nebiga abu hureyra la kulmay magaalada madiine jidadkeeda mid ka mida isaga hor yimaada abu hureyra markaa waa janaabo qaba fankhalasa minhu markaasuu ka dhuuntay si dhuumasha oo qarsoodi ah buu nebiga uga tegay ayb fadahaba fakhtasala markaasuu tagay oo soo qabaystay markaasuu yimid markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam ayna kunta ya abaa hurayra war abu hureyre xaggee jirta xaggeed iga ahayd markaasuu yidhi kuntu junuban fakarihtu an ujaalisaka wa ana calaa kayri tahaara rasuulka ilah waan janaabo qabay waxaan dhibsaday oon karahaystay inaan kula fadhiisto anoon janaabanoon daahir ahayn saasaan kaaga dhunto u soo qabaystay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay sl subxaana allah ina almu'mina laa yanjus saas marka lafdiga xadiisu abu hureyra markuu yahay rawaahu ljamaaca amaa markuu yahay xadiidu xudayfa bukhaariiyo tirmidi ma warinay inta kala waris sidaasu macnaha ka wara xadiidkan mafhuumkiisa waxaa deliishaday culimmada qabta gaaladu in jidhkoodu nijaasay maxay ka mu'minku ma nijaasooba haddii layi maxaa laga fahmaya gaalku waa nijaas waxay ku xoojiyeen aayadda qur-aanka inama almushrikuuna najasun ah, waa nijaasa xisiya bay dheh waxaasoo dhan waa laga jawaabay mafhuumka xadiidkana waa laga jawaabay aayaddana waa laga jawaabay sida sawaabkaana waxa weeye nijaasada lagu sheegay waa nijaasa macnawiya ee nijaasa xisiya maa caqiidadoodi iyo mabda'oodaa nijaasa amaa jidhkoodu nijaasa ma taasaana adilo fara badan kutusaysaa mafhuumka xadiidkana waxaa caaridaya mantuuq ah nusuus badanoo soo aroortay iyo qur-aanka daahirkiisa caaridaya macna sidaasi marka inay biyaha lagu dahaaro qaatay aynan nijaaso ahaynoo daahir yihiin jumhuurtaa qaba yaa khilaafay xanafiyada qaarkood baa khilaafay oo waxay yidhaahdeen biyihii lagu dahaaro qaatay ama lagu weysaystay waa nijaaso culimmada jamaahiirtoodaa khilaafayo sidaasaana sawaab ah biyaha lagu dahaaro qaatay ama qabays ama ha noqdo muxuu ahaaye weyse waa daahir waxa laga doodi doonaa mudahir ma yihiino haddana ma lagu sii dahaaro qaadan kara taa waa masale kale laakiin si ahaantooda daahirku waa la isticmaali karaa hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbi wslm